رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال المصنف رحمه الله الأحكام الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع ودرسي لبعض من كتاب الأصول من علم الأصول qeybtan maanta aanu gelaynay aada bay muhiim u tahay maxaa yeelay waxaanu ku baranaynaa erebixino kala duwan oo dhagaheena aad iyo aada ugu soo noqnoqda ahna halka usuulu fiqiga ugunta uu ku hayo haddii aanu isla soo meel dhignay oo aanu soo tilmaannay in usuul fiqigu aladila alijmaaliya uu la mucaamaltamayo adiladii waxay kaaga baahan tahay xukum kan waajib buu tusiyey kam xaaraam buu tusiyey may waa nadbi may waa mubaax kelmadahaas marka maxay yihiin marka kelmadaha nagu soo noqnoqda waa waajib iyo sunno iyo xaaraam iyo manduub iyo mubaax intuba waxa ay ka dhigan yihiin sharcan iyo fuqahadu waxay u yaqaanaan baan u bixi doonaa biidn illahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay alaxkaamu kelimada alaxkaam la leeyahay jamcu xukmin waa xukum oo la wadareeyey wa huwa luqatan marka loo baxo xagga luqa ahaana qadaau wa qadihi qada waa maxay waa jaji laba ruux marka la kala xukminayo arrin marka la guddoominayo yani maalan haddaan ku yidhaahdo waxaan kugu xukumay inaadan meesha ka dhaqaaqin ama hebel waxaa lagu xukumay dil toogasho ah ama dhulkii la isku haystay ninkaasaa loo xukmiyey marka xukum waa gunaanadka kadib markii qadiyad la baaray dood laba ruux dhex martay muran laba ruux dhex maray isqabsa laba ruux dhex maray markii labada dhanba la dhagaystay halka arrinku uu ku soo biyo shubanayo oo qaadiga uu leeyahay waxaan go-aaminay dhulkaas inuu hebel leeyahy waxaan go-aaminay hebel in toban sano lagu xukumo qaduhu halkaa wey marka qada markaan maqalno waxaa loola jeeda xukumka wey xukum markaan maqlno waa qadiy wasilaaxan erebixinta xagga sharciga isilaaxan markaa min waa terminologygii ay diintu u tiqiin maqtadaahu waxa uu keenayo wey maa iyo ladii kii weeye iqtadaahu uu keenayo khitaabu sharci sharciga hadalkiisa khitaabkiisa halka uu ku wajahan yahay almutacalliqu ee xiriir kale leh biafcaali اlmukalafiina dadka ama makhluuqaadka ilaahay takliifka uu saaray ee uu yidhi waxaan sameey ha samaynina afcaashooda wixii ku tacalluqo wey oo min dalabin ah in wax layska doonaya ah aw takhyiirin ah ama in wax laisdoor gelinaya ah oo door gelinaya ah aw wadcin ama dejin oo wax calaamad u noqon kara mid walba waxa ay tahay waan u doono laakiin anoon degdegin baa waxaan leeyahay khitaab haddaad maqashid kelmad kelmad ana alana ukhaatibukum hadda waa la hadlaya fulaanun yukhaatibu fulanan hebel hebel buu la hadlaya marka khitaabku waa addressing meeshu english ka dhaho hadal dad loo jeedinayo laa tukhaaibnii fi ladiina walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu markuu ilaahay leeyahay haygala hadlin dadka dulmiga la yimi shanigood haygala hadlin markuu qur-aanku leeyahy maala markaan idhaahdo khitaabu ra'iisi اlyowm kaana xasaasa kelmadii maanta oo madaxweynaha uu jeediyey waxay ahayd mid sensitive ah marka khitaabku waa hadal wey khaaطaba iyo mukhaaib waa qof ka hadlaya mukhaaab waa qofka lala hadlayo mukhaaaba waa wada hadal halkaa waa meesha jiridu ku haysa kelmadaha khitaaba oo khudbada ah ee dadka loo jeediyay haddaba marka khitaabu sharci marka sharcigu marka maxaa loola jeedaa halka marku wuxuu falmuraadu biqowlina khitaabu sharci waxaan ula jeednaa alkitaabu wاsunnatu qur-aanka iyo sunnada marka khitaabka laga hadlay maaha miduu imaam yiri miduu baarlamaan yiri miduu wasiir yiri maaha waa kitaabka ilaahay wixii ka soo fulay iyo sunnada nebiga ee ku wajahan makhluuqaadka ilaahay u abuuray ayaa laga wadaa marka wاlmuraadu bqowlina marka aanu leenahay almutacaliqu bafcaali mukalafiinana waxaan ula jeednaa maa tacalaqa wixii xiriir la yeeshay biacmaalihim falalkooda iyo amaladoona camaladooda xiri la yeeshay sawaan sawaan kaanat ama sawaaun kaanat ahaatayba sawaaun waxaa isku mid a ah, kaanat ahaatay acmaashaas qowlan ora am ficlan ama fal ama iijaadan ama wax la dhalinayo ama tarkan wax laga tegayo halkaa marka ogow waxaa layna yidhi khitaabu sharci ilaahay iyo rasuulkiisa oo hadlaya wey yaa la hadlayaan hadalkooda halkuu ku wajahan yahay biafcaali lmukalafiin afcaali lmukalafiin yaa loola jeeda mukalafiinta waa anigii adiga in alla intii ilaahay subxaana wa tacaala waajib uu saara lagu magaca mukalaf marka hebel waa mukalaf haddaad maqashid waa qof muslima oo qaangaara oo caqligiisa uu joogo oo ilahay wax dul saaro mukalaf baa lagu magacaaba marka biafcaali mukalafiina marka la yidhi afcaashu maxay noqon kartaa hadalkayga na mukalaf baanahay waxaan leeyahay inaan ka fiirsado oo wixii ilaahay ifara aan yidhaahdo wixii ilahay uga reebana inaan ka istaago mukalaf baa halkaa ku ah ficil na mukalaf baanahay tuko eh, hadda ha tukanin samee ha samaynin soon ha soomin mukalaf baanahay iijaad iyo tarki buu noqon kara iijaad waa maxay waxaan samee markaan idhahda waa iijaad ka tag markaan idhaahdana waa tarki marka iijaadku waa positive shay aan jirin oo la dhalinayo haddaan ku yidhahda kac xagga fadhiiso fadhi baa lagaa rabaa istaag haddaan ku yidhahda istaag baa lagaa rabaa seexa haddaan ku yidhahda waa tuka haddaan ku yidhahda waa soon iijaad baa lagu magacaabaa tarkiga waa maxay ha tukanin ha soomin ha hadlin ha fadhiisanin ha istaagin tarkiga marka marka afcaasha innaga aan samaynayna haddaan nahay makhluuqaad intaa ma dhaafsiisna waa ooraa aan ku hadalnay waa ficil aanu la nimid shay layna faray oon la imanayno wax laynaga reebay oon ka fariisanayno intaa marka kama baxsana marka waxaan leeyahay khitaabkan ilaahay oo kitaabka iyo sunnada ka soo fulay wuxuu ku wajahan yahay sida makhluuqaadku u dhaqmi lahaayeen falalkooda iyo ooraahyadooda samayntooda iyo hasamaynta iyo waxaanay samaynayn fa kharaja bihi waxaa ku baxay marka shalay waxaan soo baran waxa la ixtiraazaad ixtiraazaad waa maxay si waxay u caddaadaan waxay dhihi jireen bididiha tatamayazu lashyaa shay baan rabaa inaan ku fahamsiiyo oppositkan kuu sheegaya opposite shaygan maxaa ka soo horjeeda oo lidkiisa maxaa si aad u fahamtid wey yani maalan hadda dabcan markiiba haddii nalalku ay iska damaan oo laydku uu baktiyo la waayo markiiba mugdiba meesha noqonaysa waxba ma arki karno markii waxaad fahmaysaa in waxaad haysatay hadda aad weyday marka haddaba marka wuxuu leeyahy fakharaja waxaa baxay bihi kaa waxaa ku baxay maa tacallaqa wixii xiriir la yeeshay bilictiqaadi ictiqaadka iyo caqiidada wixii xiriir la leh baa halkaa ku baxay falaa yusama laguma magacaabo xukman laguma magacaabo bi hada alisilaaxi era bixinta tan markaan ku sargoynaaye aan ku sargoyno laguma magacaabo macnaheed maxaa loola jeeda marka marka xukumku caqiidada soo gelaysaa caqiidada soo gelaysaa maya maxaa yeelay xukumku waa waxaan dhahay iyo waxaan sameeyey waxaan la imid iyo waxaan hala iman marka halkaa marka waxaa laga saaray ictiqaadkii waa ka baxsan yahay buu leeyahay oo xukum laguma magacaabo oo caqiidada iyada xukum maaha oonu iman doonaa iyadana iyada faahfaahsan wاlmuraadu bqowlina almukalafiin markaan leenahana <clears throat> maa min shanihim waxaan ula jeednaa maa min shanihim qofka amaba duulka shanigoodu uu yahay atakliifu in mas-uuliyad la saaro fayashmalu waxaa soo gelay halkaas الصغيرة kii yara wlmajnuuna iyo kii waa allaa wuu soo gelaya way soo gelayaan intuba intu way soo gelayaan halkaa marka marka la tilmaamay waxaa la yidhi marka شأنهم tilmaamay maa min shanihim oo dadka laga hadlayo ah waxaa soo gelaya intaasoo dhan way soo gelayaan dabcan siday usoo gelayaan in yar kadib baan faahfaahin doonaa biidn illahi maa min shanihim الtakliif falaa yashmalu marka ma soo gelayaan alsagiira wاlmajnuun idinkaa saxsan wاlmuraadu biqowlina aanu niri iska saxa meesha min طalabin aanu nirina waxaa soo gelaya almr baa soo gelaya amarkii waa annahyu baa soo gelaya oo wixii layska reebay sawaء kaana haya calى sabiili اlإilzaami wax laysku khasbay aw اlafdaliya ama wax fadli ah wlmuraadu biqowlinaa aan nidhi aw takhyiirna almubaax baa soo gelaya kii la banneeyey wlmuraadu biqowlinaa aanu nidhi aw wadcinna waxaa soo gelaya alsaxiixu wixii saxiixa ahaa wlfaasidu kii faasidka ahaa iyo wanaxwuhumaa iyo wixii la halmaalay mima wadacahu shaaricu shaarica uu dejiyey oo ilaahay ama rasuulkiisa min calaamaatin calaamaad ah aw awsaafin iyo tilmaamooyin linnufuudi shaygaasu inuu fulay walilqaa'i shaygaa inaan la fulinin oo markaa la ilqeeyey dabcan hadalkan waa hadal duuduuban in yar haddaan markan mithaaliyo waxaa la yidhi ficilka mukalafka ah mukalaf waa qofka wax laga raba soo ma halkaa marka fayashmal ee falaa yashmal baa sax ma soo gelayo sagiirka iyo majnuunka laakiin waxaad arki doontaa dabcada dambe inuu ku dhihi doono wuu soo galay laakiin maxaan kaga saarnay buu dhihi doonaa shaarixa dulka saare marka haddaba halkaa waxaa soo gala marka mukalafkii mukalafka maxaa laga rabaa marka alab alabku wuxuu noqon karaa amar wuxuu noqon karaa nahyi haddii allah subxaana wa tacala uu yidhahdo salluu tukada muxuu noqonaya amar suumuu muxuu noqonaya amar zakkuu muxuu noqonaya laakiin haddaan ku yidhahdo walaa taqrabu zina maxaa loola jeedaa zinadii aan loo dhawaan waa maxay nahyi wey haddaba alabka dalabka laba wey marka haddaan ku yidhahda sameena waxbaan ka dalbe ha samaynina waxbaan kaa dalbe meesha waa meeshu englishku naxwihiisu u dhaho imperative u dhaho imperativeka isagu amarna wuu noqdaa nahyina wuu noqdaa marka imperativekaas la sheega dalabka kan samee iyo ha samayn waa dalab haddana wuxuu yidhi ilzaamna wuu noqon karaa afdaliyana wuu noqon karaa ilzaam waa maxay waa khasab waa shay obligatory ah khasab sida waajibka oo kale alafdali waa maxay qur-aanka wuxuuna dhihi kara maalan waxaa sameeya laakiin waa waxaa fadli badan wey yani maalan eh, haddaan ku yidhahda tasawak cinda kulli salaatin salaad walbaba waqtigeedii marka la gaaro caday la imo oo cadayayso haddaan ku yidhahdoo kale cadowgu isagu waajib maaha laakiin afdaliye ahaan baan kugu sheegay salaada duhur marka la tukado laba ragca tuko labada ragca marka iyadu waajib maaha laakiin afdaliyu haddaan ku ihahdo maalan waqtiga darsiga uu bilaabanaya waa inaad taagan tahay ilaa uu ka dhammaado waajib maaha laakiin afdaliyaan kugu sheegay si faa'idada ayna kuu dhaafin wey macnaha waana dhacay soo macnaha marka afdaliya wاlmuraadu bqowlina aw takhiir takhiirna waa maxay waxaan ku leeyahay maalan niyow aday ku jirtaa haddaad doontay samee ama ha samaynin marka wax lagu doorgeli wey marka shayga mubaax haddaad maqashay fi sharci mubaax haddaad maqashay wax qofka doorasho u leeyahay inaad tukatid inaadan tukan waa shay mubaax yani maalan hadda biyaha inaan cabo iyo inaan ka tago oo wax aniga i yaal soo maha marka haddaan cabo waa shay mubaaxa wey haddaan ka tagan waa shay mubaaxa wey kuma khasbani inaan aqriyaay mubaax wey inaan ka tagan waa mubaax wey marka mubaax waa wax aniga doorasho le optional ah haddaan ka taga dembi iga soo gaaraya ma laha haddaan la imaado laakiin aan la imaado biniya inaan ilaahay ugu dhawaad ajir baan leh way noo iman doontaa sheekha suu u sixi doono haddaba waxaa la yidhi marka sababta marka loo yidhi markuu leeyahay maa tacallaqa bicamaalihim baa layidhi markaasuu yihi sawaaun kaanat qawlan waxaa isweydiinla marka qowlku isagu camal ma noqdaa ilan qowl baa layidhi sooma haa waa suurtagal inuu noqdo maxaa yeelay nabiga sal alla alay markuu leeyay inamaa yakfiik an taquula biyadayk haakada haakada markuu le bimacnaa ay an tafcal wey an taquula biyadayk ay an tafcal marka luqada carabiga waa suurtagal qowl in ficil marka laga dhig iyada marka waa suurtagal hadaba intaa in la mida waa meesha hanodaanu tilmaamay marka falaa yashmal ma soo gelayo marka meeshaas sagiirkii iyo majnuunkii ma soo gelayo su-aal baa marka imanaysa sagiirkii iyo majnuunka afcaashooda xukun miyaa ku tacalluqa ha xukun baa ku tacalluqa su-aasha imanaysa waxay tahay miya ha waa asal ahaan waa mukalafiin laakiin maadaama qaangaarnim la-aan meesha ay jirto maadaama junuun uu jiro ayaa maanici yimid baa looga reebay laakiin hadalka markuu dhacayo gaalkii muslimkii majnuunkii sagiirkii mukalafiintay ku jiraan maxaa marka laga reebaya waxa la sagiirka ma soo gelaye maxaa yaele qaangaar maaha majnuunka ma soo gele maxaa yaele maankiisi ma joogo gaalkii ma soo gelay maxaa weli ma islaamin hadalkaa waa fahmna soo ma laakiin asal ahaan hadalkaas waa hadal markaa meeshiisa leh waxaa kaloo iyadana isweydiin leh ma soo gelayaan marka ila mukalafiin haddii la yidhi oo makhluuqaadkii ilaahay laga hadlayo ratigii ma soo gelayaa oo xoolihii ma soo gelayaan oo lo-dii ma soo gelaysaa oo ridii ma soo gelaysaa oo dameerkii ma soo gelaya bisadii ma soo kuwaasoo kale hayru mukalaf lakiin waxaa laga yaaba laga yaabaa inaad isweydiisid xadiidka nebiga maxaa laga yeelaya xadiidkii eh, nabiyullaahi muusa calayhi salaam cazara alxajara aladii haraba bithawbihi tacziir buu kusoo rogay dhagaxii la baxsaday maradiisa waana dhagaxa wuxuuna bilaabay inuu garaaco dhagaxa uu garaac marka mukalaf miya lan hadda waxaan nihi takliifka waxaa loo shardiya inuu caqliga jiro marka culimadu waxay leeyihiin halkaa waa masala mustathnaado isaga wuxuu dejiyey bimansilati lmukalaf buu dejiyey saa darteed masaladaas waa laga soo reebay bay dheh waxay kaloo isweydiina mukalafiinta jinka ma soo gelaya waxay leeyihiin culummada jinku wuu soo gelaya bilaa shak saa darteed jinku waa la xisaabaya yowma alqiyama ciqaabna uu sugaya yaa macshara aljini waalinsi in istatactum an tanfuduu min aqtaari asamaawaati waalardi fanfuduu laa tanfuduuna ila bisulطaan waaayad ya mcshar اljini wاlinsi aayaddan u socda waa tan alam yaأtikum rusulu minkum yqusuuna عalaykum aayaatii wayundiruunakum liqaءa ywmikum hada waa la weydiin doona walidalika xataa waad ogtihiin culimmada markii ay arkaan qof uu jin uu ku dhacay waato jinka la ehbiyo ilahay ka baq dulmiga ma banaana waa xaaraam qofkan amaan iska ka maadaama dulmi lagala hadlay waxaan waa xaaraam halkaa waxaa ka muuqata marka dinku inuu halkaasu mukalaf uu yahay marka min طalabin aw takhyiir aad baa layidhi wاlmuraadu bqowlina aw wadc wadcigi maxaa loola jeedaa wadcigi waxaa loola jeedaa maxaa saxiix iyo fasid waxa uu yahay oo bimacnaa waxaa loola jeedaa ashyaa baa jira axkaam sharciya lagu magacaabo shuruud waxaa jira wax lagu magacaabo calaamaad ama mawaanic lagu magacaabo waxa jira wax lagu magacaabo saxiix waxaa lagu jira wax lagu magacaabo fasid lagu magacaabo waxaasoo dhan waxay lagu magacaabaan culamada waa axkaam takyiifiya ama axkaam wadciya culamadu marka waxay lein usuuliyiinta axkaam wadciya wey axkaamta wadciga haddaan ku yidhahda maalan salaada aad tukato waa saxiix sixadaasu waxay astaynaysaa calaamada salaadaadu in la aqbalay ama ayfush cala aqal waajibka ka dhacay aqbal ilahay u yaal haddaan ku yidhahdo salaadaada waa faasid ama nikaaxa aad samaysay waa faasid hamahadkaad u nexaysa waa faasid bimacna waa maxay waa la ilqay way cancellation baa ku lagaama aqbalin yani baa aragteen qofka markuu form uu buuxinayo marna shaygii aakhirka waxaa kusoo shayga approved iyo guushan baa kasoo baxay marna waxaa lagu leeyahy rejected haddaba acmaasha qofka uu la imanayo haddii sida ay tahay loo fuliyana waxaan leenaha sixa hadii aan loo fulinna waxaan leenaha fasaad baa ku yimid idan marka wadcigu wuxuu ka hadlayaa calaamaadkii halkaa u deganaa iyo sifaadkii lagu ogaan lahaa camalkan in la aqbaday inaan la aqbalin halkii lagu ogaan lahaa marka saxiix waxaa loola jeedaa wuxuu tilmaan u yahay xukumkii haddaan ku idhahda ficilkaas waa saxiix wuu fula wey beec noqon karaa wuxuu noqon karaa eh, wuxuu noqon karaa nikaax buu noqon karaa hibuu noqon karaa waqaf buu noqon karaa talaaq buu noqon karaa haddaan ku yidhahda faasidna shaygii ma fulin wey maalan miaal haddaan bixiyo qof baa beec la yimid bacd nidaa ljumca athaani laba adinkaba dhig adinka labaad kadibuu beec la yimid waxbuu beeciyey dukaankaa u furan waxbuu beeciyey wuxuuna ka mid yaha dadka miman talzamhu ljamaaca cabdi maaha musaafir maaha jumca laga rabaa inuu tukado marka waxaan leenaha hada baycun fasid wayajib an yulqaa baycan waa beyc faasida waana in la ilqeeyo idan fasaadkan hadda meesha aan ku sheegayo ashaaric wuxuu calaamad uga dhigay camalkii isaga ahaa in la ilqeeyey miaal kale waxaan leenahay nin ayaa dhihaar ku sameeyey haweenaydiisii wuxuu yidhi adiga waxaad igala mid tahay hoyaday oo kale masalata dhihaar wayna soo martay xukum ahaan waa xaaraam laakiin su-aasha imanaysa waxay tahay mafaasid baa mise faasid maaha marka culimadu waxay leeyiin maya maxaa ilaha sixa iyo fasaad labada lagu lagu tirin maayo lama dhahay waxaan way ka dihaarkaa timid wuu la timid wuu ka asaxay dihaarka aad la timid kaama asixin laguma sifeynaya waxaan leenaha isaga oo xaaraam ah buu haddana fulaya axkaamtii dihaarkaa meesha ka ratib maysa walidaalika waxaan leenahay uma dhowaan kartid haweenaydaada xiriir idinka dhexay karaayo ma laha ilaa aad maxay kala timaadid kafaara gudki kala timaadid lakin isaga wuxuu yidhi maala anti calaya ka dahri ummi markan oo kale laa nasifu hada alxukm ama shayga kan sixana kuma sheegayno fasaadna kuma sheegayno laakiin wuu fulay miaal kale nin baa wuxuu xaj buu galay caqlina ma laha waa majnuun maxaan marka xajkiisa waa majnuun waxaan ninka kan xajkiisa waa baail baail hadiya waa la ilqeeyay kale ninba haweenaydiisi u galmooday isagoo xajka ku jira waad ogtihiin laba taxallul baa jira taxallulka koowaad ka hor intaan la taxallulsanin buu galmadii la yimid waxaan leenahay xajkiisii waa xaj faasid ah waa la ilqeeyey lama aqbalayo markaasoo kale maxaa leeyahy marka waxaa laga rabaa inuu dhammaystiro oo sanadka dambena uu la yimaado maxaa qabla taxallul awal buu la yimid idan markaa waa meesha ay leeyihin culimmadu ay leeyihiin waxaan waa faasid waxaan waa saxiix waxaan waa baatil marka laleeyahay wadcigaasuu soo hoosgelaya haddaba marka in yar marka aan milicsano iyadoo duuduuban rajul min annaas zayd min annaas ayaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yidhi tuko uu tukaday tuka haddii la yidhi mxuu noqonaya muxuu soo gelaya alab ya mise takhiir alab ha tukan haddii la yidhahda alab mise takhiir waa alab haddii zayd min annaas la yidhaahda maalan niw aday ku jirtaa haddaad masjidka timaadid haddaad meel kale aan ku ballamayno maxaa lagu magacaabaa takhiir baa lagu magacaabaa soo ma ayib haddaanku yidhahda maalan niyaho waa timid wixii aad ii keentay wax saxa maaha waxaad ii keentay niyo waan kaa aqbalay maxaan waa wadcigii halkaa marka mafhuum ahaan markaan fahmnay waxaan u gudbaynaa marka aqsaamtaas inagoo hadda baranay baa mid mid marka u fahmaynaa biidn illahi subxana wa tacala wuxuu leeyahy sheekha aqsaamu alaxkaami asharciyati axkaamtii sharciga ahayd qaybaheeda hadda marka markiiba waxaad ogaataa sharci haddaad maqashid ilaahay baa yiri rasuulkiisaa yiri bini aadam hadalkiisa xagga noo dhig tanqasimu alaxkaamu asharciyatu axkaamtii sharciga ahayd waxay u qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood takliifiyatin wa wadciyatin mid la iska doonayo iyo mid iyadu wax tusmaynaysa maxaa loola jeeda takliifi wadci dabcan qofkii hadda intii hadda aanu muqadam ahaan u sheegnay fahmay uma baahna in loo faahfaahiy laakiin isagoo faahfaahsan sheekha inoo keeni doona fatakliifiya marka ta aan ku hormarno axkaamta iyada takliifiga ah markaad takliifi maqashid markiiba ogow khitaab inuu yahay markiiba ogow inuu shaarica soo yimi markiiba ogow afcaal mukalafiinna mutacaliq ku markiiba ogow dalabna inuu noqon karo takhyiirna noqon karo wadcina noqon intaa ogow marka takliifiga marka khamsatun shan wey alwaajib wاlmanduub wاlmuxaram wاlmakruuh wاlmubaax shantaa marka waxa ay kale yihiin waa hadda in qofku waxaa la rabaa kelimaadkaas way nagu soo noqnoqon doonaan hadda kadibna lama fasiri doono keliya waxaa la rabaa inuu qofku uu fahmi karo falwaajibu luqatan luqa ahaan marka la qeexayo asaaqitu waxa dhacay weeye iyo wallaasim waxa laasimaya fadkuruu sma اllahi عalayha sawaaf faإida wajabat junuubuha wajabat maxaa lagu fasiraya marka haddii ay dhacdo oo neefkii la gowracaya markuu dhinac dhinac u dhaco wajabat marka kelimatu wajaba macnihi waa wixii dhaca wey asal ahaan macnaha wey qur-aanka ama naska xadiidkana markuuna leeyahy guslu yowmi aljumcati waajib maalinka jimcaha in la mayrto la qubaysto waajib marka leeyahay wujuubkan maaha qofka wixii uu ka tegay lagu ciqaabaya maaha laakiin wuu ku laazima wax laazim ah wey waa inaadan ka tegin iyo wixii la ah. haddaba halkan marka la joogo isilaaxan wa istilaaxan erabixinta sharciga maa amara maa iyo ladii kii wey amara uu faray bihi maagaba ashaaricu waa ilaahay iyo rasuulkiisa calaa wajhi lilzaami hab khasab ah oo la isku khasbay bay u fareen kasalawaati alkhamsi salaadaha shanta oo kale oo waajib marka haddii lagu yidhaha maxaa waajib loola jeedaa waa wax khasab laysaga doonayo intaa hadalka kooban marka shay obligatory ah sida salaadaha shanta oo kale fakharaja biqowlina qowlkeenna waxaa ku baxay maa amara bihi shaaricu wuxuu ilaahay faray markan leeyahay maxaa laga soo reebaya almuxaram xaaraamta in lala yimaado ma lays faray maya wlmakruuh shay ilaahay iyo rasuulkiisa ay kohanaya in lala yimaad ma laysfaray macquul maaha wlmubaax shayga adiga aad doorashada u leedahay inaad la timaadi inaadan la iman miyaa laysfaray halkaa marka taa ma soo gelayaan marka halkaa marka ixtiraazaadkan wuxuu muujinaya wadada wadadii uu dhigan lahaa waajibka ayuu markii ballaarsaday wuxuu yidhi ani haddaan waajib ahay waa wax khasab in loola yimaado ay tahay oo laysku khasbo wey walidalika ashaaric markaad maqasho qur-aanka waa allah iyo rasuulkiisa waxaan ula jeedaa sharciga man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah sharca lakum min addiini ma wasaa bihi nuuxan likulli jacalna minkum shircata waminhaaja rasuulka sal اله alيه waslam isagaa mubaliga calaa wajhi ilzaamin hadda waan fahmna waxa loola jeedo haddaba maalan amiirka ama nin madaxa ayaa wax ku faray amiir اlmuminiin iska halmaana umaradan laakiin amiir lmuminiin oo la hubo inuu amiir lmuminiin yahay baa amar ku siiyey wuxuu yidhi waxaa waxaa hala sameeyey amarkiisi waajib miya waxaa la yidhi maa amara bihi shaaric baa lan yidhi sooma waajib maa amara bihi shaaric amiirkana wuxuu yidhi dadka maanta guryahooda kama soo bixi kara amiirka wuxuu yidhi saacaddaa ilaa saacaddaa bandowey magaalada carview baa saaran cid dhaqaaqi kartay malaha ama sacadan laga bilaa labadaa magaalo isuma gudbi karaan amiirkiibaa amar bixiyey wa amiiru lmuslimiin iska halmaama umarada waxaan ka hadlayaa amiir waqtigar waxaan joognaa cumar bn khataab waqtigiisa si ayn ugaga baxno he khilaafka uga baxno waqti cumar khataab baan joognaa cumar khataab baa wuxuu yidhi laga bilaaba saacadan guriga lagama soo bixi karo hadalkaa waajib ma ku magacaabi karnaa wdaliil ulil mri minkum marka usuulka waa taqaanaan oma bahnidi ulil mri minkum haddii la yidhi maxaa yeele aiicu اllaha wa aiicu rasuula wa ulil mri minkum ilan aacata waliy اmr waa markaa halkaa wey marka meesha raba marka in la fahmo haddaba wuxuu leeyahy calى wajhi ilzaami wa kharaja biqowlina calى wajhi ilzaami marka layihi waxaa ka baxay oo ku baxay almanduub manduubki layskuma ilzaamin shayga manduubka ah, isagu markaa ilzaam markaa ma laha oo maxaa yeele waa shay la yidhi adaa iska leh waalwaajibu waajibkii yuthaabu waa la abaal marinayaa faaciluhu kan la yimid imtithaalan isagoo ula yimid hoggaansan oo ilaahay rasuulkiisa u hogaansamayo wayastaxiqu wuxuu mutaysanayaa alciqaaba ayuu ku mutaysanayaa taariikuhu saa u shaql wayastaxiqu taariikuhu kan ka tegayna wuxuu mutaysanaya alciqaaba ciqaab buu mutaysanaya wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa fardan haddaad maqashid waajibkaa loola jeedaa wa fariidatan haddaad maqashid waajibkaa loola jeedaa xatman haddaad maqashid waajibkaa loola jeedaa laaziman haddaad maqashid waajibkaa loola jeda magacyadii sirada badan uu leeyahay halkaa marka saad ogtihiinba waajibka eh, sida hadda la tilmaamay yani yucaaqab taarikuhu lanno min aljaa eh, yucaaqab qad yastaxiq buu sheekhu yidhi lig laakiin kutubta kale qofkii aqriyaay waxaa ku qoran markii ay sheegeen waxay leeyihiin waajibka maa yuthaabu faaciluhu wa yucaaqabu taariku ku qoran kutubta xataa kutubta waaweyn markaa u laabat waxaa ku qoran maa yuthaabu faaciluhu qofkii la yimidna ajir buu helaya wa yucaaqabu taarikuhu kan ka tegana waa la ciqaabaya kutubta waaweyn way ku qoranta laakiin halkaas waxaad moodaa tacriifkan sheekha uu qaataa ka xoog badan kana fiican leesh sababtu ugu xoog badan yaha ii sheegi kara meeshaasoo bointiga aad bay u qurux badan in la yidhaahdo wayucaaqab waa la ciqaabay haddii la yidhi ilaahay subxana wa tacala qofkuu doonu cafin karaa sooma marka waa in la wayastaxiqu hadduu ka tago wuxuu mutaystay qofki isagoo mutaystaa la cafin karaa sooma marka halkii la dhihi lahaa waa yucaaqab la jasmin lahaa boqol boqol waa la ciqaabay waxaa ka haboon in la yidhaahdo wayastaxiq okay halka kan wuxuu sheekha soo geliyay wathab wafaaciluhu imtihaalan buu soo geliyay kutubta kale kuma qorna maxay noo faa'iidaysay haye cali tafadal perfect wey jawaabtu aada wey jawaabtu qurux badanta oo ah waxaan aan samaynayn waa in horta in ay niyadeeda ku jirto inaa ilahay ugu dhawaado lakin haddii aan idhaahda maalan yani maalan waxaa la yidhi maalan eh, ilahay subxana wa tacala wuxuu xaraantinimeeyey Eh, khamradii buu xaaraantinimeeyey eh, wax badan baa la xaaraantinime hadii an idhaha maalan khamrada aniga ma cabitaankeeda waxaa uga tegay maxaa dookaygaa necab ama sigaarka soo urkiisaabaa necbana lakiin qofku markuu yidha ilaahay baa i faray inaan khabaaitha ka fogaado ilaahay baa i faray khamre inaan cabin ilaahay dartii baan u samaynaya halkaasa ka qurux badan marka wuxuu leeyahay yuthaabu faaciluhu goorman ajir ku helaya ficilka kan waa imtithaana inaan u samaynayo laakiin haddii ay tahay waxaan waxaan u sameeyey bimacnaa nafsadeydaa jecel qof haduu yirahda kaban waa tukanaya maxaa yeele jirka exercise buu u baahanya walidalika waa khalad badanaa dadka uh, culamaa tarbiya markay qorayaan salaada marka la sharxaya nacam inay riyaado tahay jawaani fara badan dadka taraysa hadal kama taagna laakiin qofka marka loo sharxay in la yihahdo maalan jirkii baa kala baxaya murqihii baa kala baxaya rugeeda u fiican tahay maskaxda u fiican tahay qofkii markii waxaad ku xirta shay maadiye akthar min irtibaatihi shaygii ruuxiga ahaa marka in la yihahdo imtithaalan waxaan samey ilaahay dartiis walidalika halkii booqashadii dhex martay abu musa alashcari iyo muaawiya eh, mucaad eh, yeman markii lagu kulmo midna uu iska hurday midna xal dhan uu tukanayay mid ka kale wuxuu yidhi ama ana faaxtasibu nawmatii kama axtasibu qawmatii aniga sooma sida salaatuleylkayga markaan tukanay aan u xisaabsanayo ayaa waxaan u xisaabsanaya markaan hurdana waan xisaabsanaya ajir baan ka raadinaya bimacana haddaan biyaha cabayo aan leeyahay yani nooca ma haraad baa iqata lakin leeyahay eh, xoogaa haraadkan ha ku daayay si darsiga aad si ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiisa a wadato aad u aqrisatid oo aadan u xabaabsan ajir baan hela lakin haddii ay tahay oanka isaga deji ajir ma waa sababta ay u qurux badan taha marka wuu leeyahy alimaam almanaawi markuu tilmaamay wuxuu leeyahy undur kayfa tasiiru almubaaxaat shay mubaax ah ayaa wuxuu noqonaya shay majuura isagoo mubaax ah ay wuxuu noqonaya shay majuura waana xadiidka nabiga sal alla alay markii ay weydiiyeen yihaen ya rasuul qofka marka abcan wafii eh, ah, bowdci axadikum sadaqa markii nabiga uu yii markaasuu yii yaa rasuul allah bay yidhahdeen isagaaba dan ugu jirtaay markaasuu yidhi ka waran hadduu xaaraam la tegi lahaa awalaa soo qof dembi gala ma ahaadeen ha haddaba marka kan ajir buu helaya halkaa marka waxaa leeyahay imtithaalan taas aad bay u qurux badantahay sheekha uu soo geliyey wayastaxiquna aad bay u qurux badan tahay maxaa yeelay waxaa laga ixtiraazayaa maxaa yeeley ilaah baab ullahi maftuux lilcafw in اllaha laa yakfiru an yushrak bih wayakfiru maa duna dalika liman yashaa haddii la yidhi marka in la yidhaahdo yucaaqab oo jazman ah waa laga fiican yahay haddana wuxuu yidhi wayusama fardan na waa lagu magacaabaa fard fariidana waa la dhahaa xatmanna waa lagu magacaabaa walidalika waxay yihiin culimmada qaar baa marka kala duwa fi madhab اlaxnaaf faradka iyo waajibka laba daraju kala yahay halka madhab اjumhuur farad iyo waajib fariida iyo xatm iyo laazim hal xaba uu isku yahay laakiin axnaafta iyagu faradku waxay u arkaan wax alla wixii ku sugnaada daliil qaci qaciy hubuut qaciya dilaal daliilku waa daliil qaciya inuu soo oranao qaciya hubuut waxa uu muujinaya qaciya dilaala xaaladaasoo kale waxa lagu magacaabaa fariiday leeyihin ama farad lagu magacaabaa wixii ka soo soka dhacay waajib bay ku magacaabaan halkaa markaa dabcan alaima hadal kama taagna laakiin waa sida axnaaftu marka ay qabaan oo masala markaa meeshooda leh haddaba intaa marka la yidhi kadib ba wlmanduubu luqatan baan u gudbayna marka wlmanduubu kii isagu manduub ka ahaa luqatan xagga luqadda marka loo baxo almadcuu kan la ysugu yeero almadcuu almadcuu ilayhi يعني مثلا ندب فلان فلانا هبل baa hebel u yeeray intidaab haddaad maqasho waa laysku yeero wey intadabahu ilaa kada halkaasu ugu yeero wey marka madcuub waa laysugu yeero war waxaan sameeyoy wasilaaxanna erebixinta sharciga maa amara bihi shaaricu shaarica wuxuu faray laa calىa wajhi اlilzaami laakiin fariistu aana ahayn hab isku khasbid aana ahayn ka rawaatib oo kale rawaatibta maxaa loola jeedaa salaadaha sunanta hadda aan tukanno oo kale ee labiyi tobanka ah shaaci wuxuu noo sheegay qofkii labiyi tobanka ragcadood daa'ima in ilaahay jannada dhexdeeda uu guri ugu dhisayo waa naloo sheegay sooma qofkii ka tegay ma dembi buu galay dembi ma gelin marka waa shaygan waa shay marka manduub haddaad maqashay manduubku waa bimacnaa sunna loola jeeda haddaba wuxuu leeay fakharaja biqowlina maa amara bihi shaaricu markaan dhahno ma amara bihi shaaricu shaaricu wuxuu fara maxaa ku baxay meesha almuxaram ma soo gelay ilahay xaaraan ma farin wlmakruhna ilaahay ma farin wlmubaax shay aad doorasho u leedahayna ilahay kuma farin wa kharaja biqowlina laa calaa wajhi lilzaami haddii la yidhahdana maxaa baxay alwaajib ila waajib muxuu ahaa calaa wajhi alilzaam halkaasay ku kala duwanyihin marka wlmanduubu marka yuthaabu faaciluhu qofka la yimaadaaye waa la abaal imtithaalan hadduu ula yimaado ilaahay iyo rasuulkiisa u hogaansan walaa yucaaqabu taarikuhu qofka ka tegayna ciqaab ma mutayso lama ciqaabayo lama ciqaabayo qofkii ka tegay marka imtithaal xataa manduubka shaygii isagoo yani bimacnaa haddaad dhahdid maalan noocan ma salaatuleilka oo kale waa shay manduuba qofka hadduu yihahdo m noocan ma habeenki waxaan iska jeclahay inaan wuxuun qabta activitatekan jeclahay inaan iska istaagan jeclahay laakiin aanay ahayn ilaah aan ugu dhawaanay aanu ahayn ajir ma laha qofkaas wax ajir u leeyahay markaa ma laha sunantoo kale maya waxaan rabaa nashaadka inuu bato ajir ma laha soonkoo kale inaan isku caateeyaan rabaa ajir ma laha isniin iyo khamiis maxaa u soomaysaa waa rasuulkaas sameeyey laakiin haddaad dhahda xoogaa rajiimka iyo jiimkaan necbanahay maadaama aan iska ahay ma aragtay sota medlam aan iska ahay shilinka uun laga qaato waxaan xoogaa inaan isku fuudayan ajir ma lihin idan ajr goormaad helaysaa imtiaalan halkaa markaa meesha ay u baxdo wayusamaa sunatanna waa lagu magacaaba wamasnuunna waa lagu magacaaba wamustaxabanna waa lagu magacaaba wanafna waa lagu magacaaba maanta waxaa barata marka sunna hadaad maqashid masnuun hadaad maqashid mustaxab hadaad maqashid nafl hadaad maqashid manduub hadaad maqashid isku mid inay yihiin waajib hadaad maqashid farad fariida xajam laazim inay isku mid yihiin shantaba waa fahmna soo ma isilaaadka marka xoogaa differenciga markii qofka hoo daqiiq u dhaco takhasuska daqiiqa laga yaaba inuu xoogaa nafligii lagu kala duwo oo wax aada u weynna aan ahayn wuxuu leeya marka wama muaram wlmuxaramu luatan kii la xaaraantiniyo luatan almamnuuc oo wax la reebay haddaan ku yidhahda xaraam bimacnaa waa mamnuuc ma soo geli karti wasilaaxan maa nahaa canhu shaaricu wixii shaarica uu reebay ilahay rasuulkiisa ay reebeen calى wajhi اlilzaami hab isku laazimin ah bitarki in laga taga la isku laazimi ka cuquuq اlwaalidayn oo kale ilahay wuu reebay labada waalid in la caasiyaayey weli calى wajhi اlilzaam fakharaja bqowlina maa nahaa canhu الshaaric maxaa baxay alwaajib waajibka ilaahay ma reebay ma reebin waa nala faray wاlmanduub manduubka ilahay ma reebe iyo wlmubaax maya wakharaja bqowlina calى wajhi اlilzaami bاtark maxaa ku baxay calى wajhi اlilzaami khasab laysku khasbayo in laga tago maxaa ku baxay almakruh makruh miyaa laysku khasbay yani makruhu waa shay laga wanaagsan yahay samayntiisa la qofka hadduu la yimaado mushkilad male yani calى wajhi اlilzaami maala hadda culimmadu waxay ku mithaaliyaan karaha tanziih oo kale ashurbu qaa'iman oo kale qofka isagoo taagan inuu cabo oo kale waatanay dhahaan waa shay makruuh ah laakiin shaarica markuu naga reebayay kuma cabi kartaan ama ma cabi kartaan idinkoo taagan miyaana la yidhi maya waa laga wanaagsan yani bimacnaa noocan ma waa laga wana karaaha tanziih bay dhahaan waa laga wanaagsan oo karaahadii maaha meesha gaarsiisan iyo amhila fara badana meesha mithaal walboo la keenana macnaheeda maa inuu saliim noqdo maxaa le markii fiqiga hoos loosii dhaadhacaay runtii mid walba wuxuu rabaa afarta geesaa looga dhagaya lakiin wixii taqriib ah baan qaadanana biidn illahi subxana wa tacala wlmuxaramu wixii la xaaraantinimeeyey yuthaabu taarikuhu qofka ka tagaaya waa la abaal marinayaa imtithaalan kutubta waaweyn kuma qorna hogaansan ilaahay u hogaansamayo hadduu ka tago waa la abaal marinaya wayastaxiqu alciqaaba taarikuhu kan ka tagana oo ah soo saa idiima qorna faaciluhu dheh wayastaxiqu alciqaaba faaciluhu kan la yimaadana wuxuu mutaysanayaa ciqaab buu mutaysanayaa yani maala muxaram baa layidhi khamradii waa la xaaraantinimey yani khamrada markaan ka tegey waxaan uga tegey ilaahay baa xaaraantinimey macnaheeda maaha in urkeeda aan necbanahay macnaheeda maaha haddaan idhahda maalan maya khamrada waxaan uga tegaya maxaa beerka uma fiicna maxaa yeele kansar bay qofka u keentaa may khansiirka waxaan u diidaya maxaa yeele waxaa laga qaadaya intaasoo jermis baa ku jira dadka lagu soo dhaweeya gaalada loo sheega warkaas laakiin ilaah baa yiri w ilaahay wuxuu yidhi khansiir waa xaaraam ilaahay wuxuu yiri khamrada waa xaaraam qofka marka waa inuu ka istaago laakiin anaga markaan sharxayno jermis baa ku jira kan baa laga qaadaa ninka gaalka ah oo aan ilaahay iyo rasuulkiisa yiri aanay ka dhaadhacsanayn oo aana diyaaru ahayn inuu maqlaa loogu soo dhaweeyaa maahana qof muslim in loo sharxa maaha walidaalika wuxuu dhihi jiray ibnuqayim raxmat ullahi caleyh tacliil uma baahna axkaam sharc markay diinta taaganta wamaa kana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara iyaga inay dhahaan maya waxaan eh, jeclaan lahayn waxaan wanaagsanaan lahayd wuxuu dooqeen no no no ilaahay rasuulkiisa yidhi marka markaan sharxayno leenahay khamrada intaasoo dhib bay leedahay ee eh, khansiirku intaasoo dhib buu leeyahay gaalaa loo sheegaa kaas laakiin qofka muuminka ilaahay baa yiri waa inuu markiiba digtooni waa qaadata walidalik waxay dhihi jireen askartu amarku ma sarifmo digtoono hadii lagu yirah waa ay tiri macnaheeda maaha naasta hadii lagu yirah dig digtoono dig dabci darandoori inta waa inay taay u qaadato amarka ma sarifmayna dhihi jireen markayna gaarsiin jireen haba marka hunaa marka ilahay amarkiisa geyr qaabil lilniqaash halkaa marka waxaa ka in masaladu sidaat haddaba isagana macaani buu l wyusama maxduura aw mamnuuca waxaa kaloo lm maxduur haddaad maqashid haadaa waa la reebo wey haadaa shayun mamnuuc waa la reebo wey haadaa shayun muxaram waa isku macno intaa waana dhacda soo maha wlmakruuhu number afar baanu maraynaa kii makruuha ahaa almubgadu waa kii la nacay haddaan ku yidhahdo waan waanku kohday waanku na af soomaali dislagii wasilaaxan maa nahaa canhu shaaricu waxa allaha shaarica ah ama rasuulkiisa maxamed salawaatu rabbi wasalaamu aleyh ay reebeen ama uu reebay laa calaa wajhi lilzaami bitarki laakiin reebista ay reebeen maaha hab la isku khasbayo le waa inaad ka tagtaan maala kalahdi bishimaali oo kale qofki inuu gacanta bidix wax kaaga qaatoo kale iyo walicطaa'i biha ama gacanta bidix uu wax kugu siiyo kale yani waa shay makruuh waa laga wanaagsanya laakiin shaarici mayna yidhi gacanta bidix dadka waxa ku siin qofku tiri malaha gacanta bidix waxa ku qaadan laguma dhihin ilzaama lakin waa laga wanaagsanya nabiga kaana yucjibuhu اtayamunu fi shanihi kuli nabiga midigtuu jeclaa saa darteed yaa su-aasha ka jawaab hadii lu yira waa inaad gacanta midigsa taagtaa qofka markaad la hadlaysa waa inaad gacanta midig aad aad ku tilmaantaa dabcan eh, waxay kamid mid tahay waxaa jira marka dhaqan dhaqanna wuu jiraa oo mujtamacaadka qaarkii marka qofka la hadlaya maalan sida saxda waxaa ah qofka markuu yira su-aasha ka jawaab inaada saar sida saxda waa inaa sidaas tiraahd wadamada joogna waaba wax kalay tahay soo ma inuu shanta farood taago saasay samayn jireen salafa hadihi lumma qofku inuu gacanta u taago eh, walidaalika eh, way aasiyaanka oo kale qofka ardayga markaad la hadlaysid anagu saan iska dhihi hebel istaag marka xoogaa ardadii waxaan dareemi jirin xoogaa inay si noga didayaan oo ay u xanaaqayaan kadibna waaba nala dacweeyaba waxaa li lama ogolo inaad ardayga farsaa ugu taagto waa inaad dhahad adiga maxaa farta waa yasit farta qofka markaa kutaa waa yasaysa marka waa inaad dhahad adiga su-aasha ka jawaab isna waa inuu ku yirahdo waa sidan marka farta dadka laguma taago ama waa inaa saan dhahday suurka habkaasay jeclaan jireen sida dhaqanka uu yahay idan marka masalada ah inaad midigta wax kaaga qaato midigtana kugu siiyo waa shay wanaagsan laakiin waa makruuh waa wax dadku aanay jeclayn ama sharci ahaan aan loo jeclayn in midigna wax lagu siiyo bidix wax lagu siiyo bidixna wax lagu qaato fakharaja biqowlina qowlkeenna waxaa ku baxay maa nahaa canhu shaaric waxaa ku baxay alwaajib layskama reebin wاlmanduub layskama reebin wاlmubax layskama reebin wakharaja biqowlina laa calى wajhi اlilzaami bitarkina almuxaram baa ku baxay muxaramku isagu calى wajhi اlilzaam wاlmakruuhuna yuthaabu taarikuhu kan lay ka tagaayey waa la abaal marya imtihaalan ugaga tagaayay oo hogaansan ilahay rasuulkiisa walaa yucaaqabu faaciluhu qofka sameeyo gacan bidix ku qaatay ama gacan bidix dadka wax ku siiyeen ciqaab ma mutaysanayo lama ciqaabayo macnaha way macnaha markaa la tilmaamayo eh, abcan eh, waxay kaloo culimmadu ay soo geliyaan maalan masalo eh, ahamiyadeeda leh eh, ay tilmaamaan eh, masale waxaa jirta laisweydiiyo ah alimaam axmed bin xambal raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay fatwo ah qofkii salaat lwitri ka taga rajulu suu inuu yiri walaa tuqbal lahu shahaada rajul haad waa qof xun shahaadan laga dhegaysan maayo dabcan culimmada marka waxay leeyihiin maxaa loogaga jawaabaya ilan witrku witrigu waajib ba waajib ma lakin waay sheekha uu yihi rajul suu yaa yaa ii sheegi kara yaa isku dayay yaa ii sheegi kara hay waa soo dhaweys yaa ku daray yani dab saalixiin طabعا dab saalixiin aniga dab saalixiin haddaan ka tago abu saalixiin haddaan ka tago ma rajul suu baa noqonaya inamaba gaari kare lakin waa soo dhaweysaye xadiid baa kusoo aroortay okay nebiga sal kama tegin laakiin nabiga haddii in aan laga tegin ay tahay soo nas adag ma imaadeen meesha haye culamada takhaariij bay isku dayaan inay inay saaraan intaad sheegteenba waa qeyb kamida mida ah. waxay kaloo leeyihin qofka kan witri waa sida ibn cuthaymiin u dhigay witry hal ragca sooma sooguma yar ragcadan waxaa laga ka minuteska ay qaadan karta ii sheeg one to two min three minutes sooma qofku markuu intuu istaago oo qul walla intuu aqriyo rukuuca ka baxso wax three minutes two minutes ah qof two minutes three minutes ka tegay oo diinta ka oo ah, ajirkaa ogeed lagu sheego oo sidaa hadda tiraahdaa nebiga kama tegi jirin fi kulli naxd oo sida hadda markaa cabdilfataax eh, uu leeyahay ma aragti waa da'bu saalixiin la leeyahay qofki inuu ka tago waxay muujinaysaa inuu nin mutahaawin yahay nin witr ka tegay haddaad aragtay bimacnaa waa nin diinta xitaa qeybteeda waajibaadka xataa usii dhacayo mar hadday sidaa tahay waa qof xun markuu leeyay isaga marka kama wado waa xun yahay oo naar buu mutaystay yani nin fiican maaha meeshaad ka dhih wallahi nin fiican mahid niu nin xun baa tahay markaad leedahay maalan macnaheed maa inaad xun tahay maa inkastoo soomaalidu waa xun tahaydaas hebeloo nin xun baa tahay annaga caadi way noo taha sooma marka marka nin carabiga baranaya oo ardada jaamacadda ah, nin carab la ballabay ninkiibaa u gooyay marka wuxuu rabaa inuu dhaho niyo nin xun baa tahay ballantu iga marka wallahi anta rajul qabiix buu yidhi marka la turjumo af soomaaliya waxay noqonaysaa qabiix wax xun soo maaha xanaaqay ah, qabiix baa qof aada u foolxun wey moogta marka wuxuu yidhi anigu qabiix meehi idan marka rajul suu sheekha kama wado eh, xeraduu ka baxay macnaheedu waa maxay waa nin laga wanaagsan yahi haddaba walmakruuhu waa kan walmubaax luatan almuclanu waa mid la ogeysiiyey wاlma'duunu fiihi iyo midka la idmay abaaxa bikada hebel wuxuu muujiyey laa tubix biاlmr amarka ha sheegin dadka ha u sheegin amarka muclanka asalka kelmadaas meesha ka timid wasilaaxan isilaax ahaan maa laa yatacalaqu bihi amru wuxuusan amar xiri la lahayn maa laa yatacalaqu amru amar wuxuusan xiri lahayn bihi maagaba walaa nahyunna aanu la lahayn lidaatihi isaga lidaatihi waxaa loola jeeda biqadi nadar can qofka waxaan ay ka soo fulayaan kaاlakli fi ramadaan leyla maala in la cuno oo kale habeenka ramadaanka oo kale in qofku wax uu cuno waa shay mubaaxa fakharaja biqowlina waxaa ku baxay marka maa laa yatacalaqu bihi amr la yidhi alwaajib waajibka ila amar baa والمندوبna amar baa ku tacaluqa وharaجa بqwlina وlaa nahyina almuxaram wاlmakruh labadaba maxaa ku tacaluqa amar baa ku tacaluqa وharaجa bqwlin lidatihi maxaa ku tacaluqa maa low tacalaqa bihi أmru amar hadduu xiri la yeelan lahaa likownihi uu yahay wasiilatan mid lagu gaaray lima'muurin bihi mid laysfaray aw nahyin maa low tacallaqa bihi amrun hadduu la xiriiri lahaa likownihi uu yahay wasiilatan mid lagu gaara lima'muurin bihi wax laysfaray aw nahyun uu ku tacalluqo likownihi uu yahay wasiilatan mid lagu gaari limanhiyin can wax layska reebay faina lahu xukma maa kaana wasiilatan lahu min ma'muur wuxuu yeelanayaa shaygii laysfaray waddadii loo mari lahaa shaygii laysfaray xukumkiisa ayuu yeelanayaa aw manhiyan ama layska reebay walaa yukhrijhu dalika kaana kama saarayo can kownihi inuu yahay mubaaxan mid bannaan fi lasli asal ahaan inuu bannaan yahana wax ka saaraya markaa maaha dabcan mihaalka markaan dhowr mihaal keenno ay idiin bixi doontaa biidn illaahi subxaana wa tacaala hadalkan maxaa la tilmaamaya waxaa la rabaa in la tilmaamo asal ahaan calaa waji lizaami amhila fara badan baa la keenay oo hadda runtii aad aad u tiro badan amhiladaasna tan bay soo hoosgelaysaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo shaygan asal ahaan inuusan waddo u ahayn wixii markaa uu ku gaarsiinayay ama wadda aan u ahayn shay markaa manhiyun canhu maalan mubaax wey qofka maalintii waxa laisfaray min kada ilaa kada waxba ma cuni karti waa soon laakiin habeenkii inaan wax cuno anay ii taal haddaan ka tagna waan ka tegay haddaan cuno waa cun haddaan cunoon u cuno yani maalan iska saxuuro wax fiican cunsi berri aadan dacfi u dareemin iyadana meesheeda leedahay laakiin haddaan ka tagan wax ma cunayaan iyadana meesheedana mushkilad markaa male laakiin lidaatihidan halkay u socotaa yani lidaati waxaa lala jeedaa shayga kan wuxuu rabaa inuu kuu fasiro maa laa yatimu bihi اlwaajibu ila bihi fahu waajib soo lama shay waajiba saan u gaaro shay waajiba saan u gaaro ma gaari kara ilaa inaa wado mara maalan hadda yani weysaa lay fare si aan u weysaysto waa inaan biyo raadiya sooma oo biyo soo helo raadinta aan biyaha raadinaya waajib bay noqonaysaa maxaa yeelay maxaa yeelay shay waajibaan ku gaaraya soo ma waxbaa layga reebay waxa li waxaan waxaan waa xaaraam eriyadii shaygii layga reebay inaan ka fogaada waa ku khasbana maxaa yeeley eriyada haddaan galo xaaraantii baan ku dhacaya waa sababta nasku uu inoo leey walaa taqrabu zina ilahay ma dhihin walaa tafcalu ma dhihin walaa tazin walaa taqrabu zina erid waa inaan ka dheeraado erid waa maxay khalwadii waa inaan ka dheeraado taataabashadii waa inaan ka dheeraado dhunkashadii waa inaan ka dheeraado nadara bishah waa inaan ka dheeraado maxaa hadii kale wadaday marka i gaarsiinaysaa idan waxaanoo dhan liasila ilaa ma'muurin bihi wasiilada aan u maraayo ma'muurkaas bihi wasiilada xukunkeeda yeelanaysa shaygan isagoo mubax ah inaan inaan salli dhigtaa waa shay mubaax inaan masjidka imaado waa shay yani ashyaadaas o dhan mubax wey laakiin haddii wada ay u noqoto shay ma'muurin bihi xukumka ma'muur bihi bay yeelanaysaa waajiba ama sunno ah oo manduuba haddii wada ay u noqonayso inaan xaaraam kaga fogaado shaygaa manhiyun canha ah wadadiisa xukumkiisa yeelanaysa macnaha waana dhacay soo ma macnahaas wey macnaha la tilmaamaya maalan yani waana meesha culimmadu ay ay tilmaamaan axkaam fara badan baa halkaas ku tacalluqda maalan yani maalan hadda haddaan in yar soo qaadano as-ilada badanaa inaga nagu wareegi karta maalan dabcan qof baa waad og tahay dukaan baad leedahay dukaan baa kuu furan waxaad gadaa waxaalla wixii khudaara gronsakar waxaas o dhan baad meesha ku beecisaa nin baa kuyi markaasu yidhi cinab iga gad waad ogtaa ninka kan inuu u furan yahay maxal kale meherad baa u furan oo khamrada ku sameeya cinabkuu kaa qaadan intaasoo kiilo khamra buu ka dhigaya qofkaa ma ka biicinaysa ma ka biicin kartaa maxaa lagu caddaystay sooma okay qof baa wuxuu ku yidhi maalan gurigan iga kire ciyaalkan dejinaya laakiin ninka kan waa nin am khamro cabba aad waa la yaqaan mashhuur wax sakraan wey afar labaatanka kama wadhao laakiin ahal buu wuxuu rabaa gurigu dego gurigan adaa iskale ma ka karayn kartaa ma ka karayn kartaa sharcan waa ka karaynaysaa maxaa yeele adiga kuma lihid wuxuu isagu cabo guriga waxaad uga karaysaa calaa asaas in heer uu degayo laakiin isaga hadduu khamro ku cabo isagay u taha lakiin ku yidhahdo waxaan rabaa meeshan inaan ka furto baar khamro ma ka karaynaysa kama karaynaysa halkaa way marka shayga kan wasiiladiisa wasiilada bimacnaa xukumka kan wuxuu yeelanaya nihayada waxay noqonaysa walidalika alimaam caliman abu xaniifa fataawidiis waxaa ka mid a ah, nahyu bayci annahyu can bayci silaaxi fi zaman alfitna qofka inuusan midi iyo hub iyo bunduq iyo bastoole aanu gedi karin markuu dagaal u socdo maxaa waad ogtahay qofkan markuu qaato inuu meesha la aaday lakiin inaan hadda adkeenon dhahna maalan gabadhan waxa i tiri aniga khayaad baana harqaan laanahay dawaar laanahay waa i tiri waay tiri waaad ii tartaa waxaad ii tashaaba i tiri maalan dirac i tar qof baa marka kuuma tolay maxaa gabadha way qaadan doontaa waddada la maraysa ani lagama darsan hawshaas qofka kan soo ma aha xaajigeeda inay isugu qurxinayso ayaan markiiba iska dhaadhicinaya dahab baan beecinayaa meel jewelary baan leeyahay inuu odayga isugu qurxinayso baa qaadanaya make bay soo raasatay ina oday isu qurxinaysaan qaadanay yani halkaa marka waan biicine laakiin haddaan ogaha ay tirahda waxaan rabaa xafladaas berri wadadaas gronland lagu qaban doono inaan intaan u xirto ku boodboodo anugu ma tolaayo maxaa ii sheegta halkay u socoto waa fahamna sooma haddaba waxay kole fuqahadu dhahaan qawaacid alfiqiya waxaa ka mid ah, laa cibrata bitawahum wax aan jirin adiga ha haduu qofkan qaato kitaabkan haduu qaato wuu soo aqrinaya markuu soo aqriya kadibna culammaduu radinaya culamadu markuu radiyana wuu kufrisiinaya markuu kufrisiiyana naar buu gelinaya adiya ii dirsaday waxay ka mid tahay badan wax lagu xaaraantinay bay ka mid tahay laakiin qofkan haddii niyadiisu ii sheegu yidhahdo waxaan baan ku samaynaya waxaan leeyahay maya qof baa yidhi ikaxaa tagsiguu soo fuulay meel igeey buu yidhi waan geeyey laakiin haddaan dhaho maalan ninkaan markaan meesha geeyo wuxuu u socdaa gurigaas naag degan buu rabaa inuu kasoo zinaysto hadduu ka zinaysan inuu dilay u badanta anigala iima dirsan maxaa waxaan ma ogi marka shayga kan shay walba marka waa inaad fiirisaa halka uu marayo wasiiladiis in la fiiriyo axkaamta la midka uu sheekhu isweydiiyey ka mid tahay marka masaladaas la baarayo wuxuu kaloo leeyahay raxmat calayhim wa kharaja biqowlina walaa nahy almakruh والمحرم المكروه إذا مرك وخرج بقوله بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر أمر هدو حل لكونه يهي وسيلة لمأمور به هدو ودأ يهي شيء ليسفري حكم كيدو قاضنيا شيء ليسفري سو واجب ما حد إسوغ مباح واجب نقنيا أو نهي أو, أو نهي ده كاكو تعلق لكونه وسيلة منهي عنه هدي شيء layska reebay uu ku gaarsiinayana xaaraan buu noqonaya isagoo mubax u yahay markaas wuxuu leeyahy haddana faina lahu xukma ma kana wasiilata lahu min ma'muurin aw manhiyin canhu mar walba waxaa la siinayaa xukumka uu wadada u yahay shay xaaraam wado u yahay waxaan lena waa xaaraam shay xalaal wado u yahay waxaan lena waa xalaal shay waajib wado u yahay waxaan lena waa waajib shay makruuh wahaakada dawaali walaa yukhrijuhu dalik marka marka macnaheeda maaha mar walba inuu sidaan walaa yukhrijuhu kama saaree dalika can kowni mubaaxa fi asl ahaan mubaax buu ii aniga biyo inaan raadsada mubax bay ii taaganta inaan biyihii raadiyo meeshii laga helina aan ka hel ii taaganta oo kama saaraysa biyoba marba mar kastoo la raadsaday waa shay mubaaxa laakiin markii salaadeyda ay ku xirantay oo aanan tukan karin ilaa inaa weysaysta mooyaane xukumkii shayga laysfara bu marka leeyay wاlmubaaxu maadaama calىa waصfi اibaaxati inta uuba ku dul taagan yahay waصfiga ibaaxada ah fainahu laa ytaratabu calayhi hawaab walaa ciqaab wax hawaab ahna shaqo oo kama ratimayo walaa ciqaabna kama ratimayo intuu baaqi ku yahay wayusamaa xalaalanna waa lagu magacaabaa wa jaa-izanna waa lagu magacaabaa wa shaygan waa shay xalaala waa shaygan shay jaa-iza waana meesha ay culummadu aad iyo aad u soo celceliyaan oo leeyihin hada shayun xalaal yajuuzu yajuuza tirada badan fuqahada aad maqishid macnaha bay marka asal ahaan ka timid wey waaalaxkaamu alwadciyatu axkaamtii iyadu wadciga ahayd dabcan intaas amhilo fara badan bay leedahay aayado fara badan laakiin mar hadday waadix tahay uma baxayno alaxkaamu alwadciyatu maa wadaca ashaaricu maa wadacahu ashaaricu wixii ilaahay rasuulkii ay dejiyeen oo min amaaraatin min amaaraatin calaamada ah lihubuutin shay inuu sugnaaday aw intifaa'in ama aanu sugnaanin aw nufuudin ama inuu fulay aw ilqaa'in ama in laga takhalusoo la ilqeeyey wa minha waxaa ka mid a alsixatu alfasaad marka alaxkaam alwadciya markaad noqoshid shaygan asiga xukun maa isaga ahaan min xayu lafsadiis in itself xukun maa laakiin xukumkii buu wuxuu noo siinayaa calaamad iyo wasfi oo noo siinaya waa fahmna sooma lakiin hadda markaan waajib ka hadlayna min xayu huwa ficilkii baa waajib ficilkii baa xaaraama ficilkii baa manduuba ficilkii baa mubaaxa lakiin axkaamta wadciga waa maxay waxay astaynaysaa xukunka kan halka uu maray waa asaxay ma asixin waa baatil waa faasid waa la aqbalay lama aqbalin ku soo celi salaadii maayan kaa gudmin may kuma soo celinaysid baxday ma bixin bari'at اdima lam tabra dima adima maa zaalad mashhuula alfaada w marka lagu magacaabo alwadciya faصaxiixu luqata asaliimu min almaradi luq ahaan oo qofka fayow ee xanuun aan qabin ama xanuunka markaa ka nabadgalay wasilaaxan maa tarattabat wixii ay ka dhalatay aathaaru ficlihi calayhi raadadkii ama samayntiisa raadadkii ay reebtay cibaadatan ay ka dhalatay wax ka dhasha dheh cibaadatan kaana ama cibaada ha noqdo ama caqdan ha noqdo maa taratabat wixii ay ka ratibantay aathaaru ficlihi hi oo kaasa ka samayntiisa samayntaa raadadkeeda calayhi wax ka yimid wey kaana cibaadatan kaana ha noqdo cibaado am caqdan ha noqdo cibaadatan marka wuxuu raba inuu ku yidhaahdo ilan fiqigu ama waa cibaadaad buu kula galaa ama mucaamalaad buu kula galaya shayga kan ama cibaado ha noqdo adiga ilaha idinka dhexeeya ama mucaamalo ha noqoto adiga makhluuqaadka ilah idinka dhexeeya wax alla wixii meesha ka dhashay oo raada ama shaygii maalan nikaax baa dhacay nikaaxi waa asaxay ima asixin salaadii way gudantay ima gudmin wixii la xiriira macnaha wey fasaxiixu min alcibaadaati maalan haddii la qeexo waxaa saxiixa cibaadaad ka mida maa bari'at bihi dimmatu naftu ay beri ku noqotay wa saqata bihi alabu alabkiina markaa uu ku dhacay adima waxaa loola jeedaa qofka kan waxa luqunta ugu jira isaga lagu leeyahay haddaan ku yidhahda maalan salaatuka saxiix macneed waa casirkii aan tukanay waa saxiix ada maqbul ilah baa iskale taa ka hadli lakin waa saxiix haddaan iraaba maxay kuma soo celinaysa wey lakin ku yidhahdo waa baatil salaadii maxaa dhacaya waa kusoo celinaysaa wey ama wayse la-aan tukatay ama rukuuc baad ka tagtay ama sujuud baad ka tagtay lakin haddaan ku yihahdo saxiix salaadii fusha wey wاصaxiixu min اlcuquudi wixii saxiixa noqday ee heshiisyada ka midana maa taratabat aahaaruhu calى aathaartiisa waxay ka ratibantay calaa wujuudihi isaga jiritaankiisa shaygan markii la helay buu raad sameeyey ka taratubi lmulki cala caqdi اlbayci maala lahaansho inay ka ratibanto oo kale markii beec la sameeyo maalan aniad waxbaan kala gadan beeca wuu asaxay markaan leeyahay waxaan kaa gatay bahalka kan beeca wuu asaxay markaan leeyahay macnaa milkiga anaa iskale ownershiipka anuu igu soo wareegay laakiin haddaan ira beeci ma asixin weli waxaa iskale qofkii asalka ahaa ee originalka ahaa xoolahan lahaa isaga iskale ibadkan waan kala gadanay contract waan kala saxiixanay haddii ku yidhahda saxa albaycu wa saxa alcaqd haddaan ihahda milkiiga kusoo wareegay haddaan ku yidhahda lam yasix ilcaqd haddaan ku yidhahda weli adii milkiigii qofkii lahaa buu gacanta ugu jiraa first party weli ima soo gudbin macnaa waa fahmna soo marka haddaad maqashid aathaar waa maxay wixii uu raadayn lahaa natiijadii wey meesha laga dhihi lahaa wey wixii ka dhasha wixii meesha ka dhasha oo resultii wey wujudi wujuudihi isaga jiritaankiisa walaa yakuunu shayu saxiixan shayguna saxiix ma noqon karo ilaa bitamaami shuruudihi ilaa shuruuddiisa inay dhammaystiranta mooyaane waintifaa'i mawaanicihi iyo wax alla wixii reebi lahaana ay markaa la waayo shuruuddii markay buuxsanto wax alla wixii maanic ahana la waayo bay u dhammaystirmaya mihaalu fi lcibaadaati markaan u baxno oo kale haddaan ku miaalin cibaadaadka oo kale an yatiya bsalaati fii waqtiha inuu qofkii salaadii ula yimaado waqtigeedii taamatan shuruuduhaa iyadoo shuruuddeedu dhammaystiranta wa arkaanuha tiirarkeedu dhammaystiran yahay wa waajibaatuha waajibaadkoodu dhammaystiran yahay wa mihaalu dalika fi lcuquudi tusaale markaan bixina maalan wixii caqdi ah ama an yacqida baycan inuu beec uu gunto taamatan shuruuduhu shuruuddiisu ay almacruufatu ee la yaqaan maca intifaa'i mawaanicihi wixii reebi lahaana la waayo fain fuqida sharطun haddii shardi la waayo min ashuruudi ka mid aw wujida maanicun la hela maanic wax reebayo min almawaanici wixii wax reebaya ka mid haddii la helaan imtanacat isixatu sixadu markaasu waa i reebmaysaa miaal faqdi shardi fi lcibaadati maalan yani hadda waxaan nidhi cibaadada waxay gudantaa haddii shuruudii ay dhammaystiranto wax alla inay iyada dhammaystiranta hor istaagi lahaana aanay meesha jirin tii kalena waxaan nidhi haddii shuruuddeedu ay dhammaystiranto cuquudiina way gudmaysaa wixii hor istaagi lahaana la waayo laakiin wax hor istaagay haddii meesha uu jiro shardi shuruudda ka mida oo conditionaski asalka haddii la waayo waa ka kac maal mithaalkaad ku ogaan kartaa faqdu shardi fi lcibaada haddii shardi shuruudda cibaadada ka mid haddii la waayo maalan an yusalii bilaa tahaara qof baa wuxuu tukaday weyse la-aan weysadasu shardi maaha salaadaas ma asaxday ma asixin leesh maxaa yeelay waxaa la waayey shard min shuruud الصلاة مثلا ومثال فقد الشرط في العقد oo kale shuruudda caqdiga waxaa ka mida markii heshiis la galayo ama beec uu jiro ama contract wax markaan kaa iibinayo kale maxaa shardiga waxaan inaan aniga leeyahay kan anaa iskale markaasaan ku leey iga siiso toban karoon laakiin waxaan aniga lahayn oo hebel uu leeyahy ma biicin karaa ma biicin karo ilaa masala alfuduuliyi oo masalo gaara meesheeda leh masala alfuduuliyi maxaa la hawl aan la dirsan baa faraha gashtay yani maalan ibad adiga leedahay intaan qaadaan suuqa geey kadib waxaan idhi eh, ma aragti kun koron iga sii marka horena saaxiib ninka asalka waxa laga inu shan ugu joogo kunkii baan kugu keenay culimadu waxay dhahaan marka beyc alfuduuliyi yanfud walaa maa yanfud waxay dhaheen hadii saaxib almilk ninkii hore u lahaa hadduu yidhaahdo waxba kama qabaniyo marba haddaan soo faa'idnay waa kaa beyc wuu fulaya hadduu yidhahda maya waxeegayaa gadku yidhi yaa kuu dirsaday beyc marka ma fuli marka duuli wey lagu magacaabaa laakiin asalka waa maxay ma gedi karo waxaan gacantay ku jira ama maalan inaan dhaho waxaan eh, kaa beeciyey shimbirahaas hawada maraya ilan gacantay iguma jiraan weliba ma bahaya ama hoosteeda gunteeda down at the bottom of the ocean waxa ku jiraan kaaga soo saaraya waan kuu keenay weliba gacanta kuma haya marka shuruud beec waxaa ka mid ah wixii inuu gacanta ku jiro inuu milkiga yahay inaan heli karo muwaasafaadkiisa ay kuu muuqdaan qish ku jirin qarar ku jirin waa inay cad yihiin haddii la waay ma asaxay wa mithaalu wujuudi lmaanici fi lcibaadati waxaa ka mida ah, maalan maanic inuu jiro oo cibaadada reebay waxaa ka an yatatawaca binaflin muطlaqin fii waqti اnahyi qofkii inuu yidhahdo sunna iska tukanaya waqtigu inuu yahay waqtigee layska reebay haddoo kale maalan casr baan tukanay qofki intu iska istaaga laba laba ragc iska raraacin karaa maya leesh maxay waqti nahyi soo maha marka cibaadadaas marka saxiix miya mise saxiix maaha saxiix maaha leesh maxay saxiix u noqon weyday maxaa yeele manci baa jira laakiin shardi lama waayan hadda wuu weysaystay qibladii u jeestay cawradii asturay shuruudii hay-aadku la yimid laakiin maanic baa jira ee shardi la-aan maaha sababta aan la asixaynin wa wujuudi lmaanic fi lcaqdi waxaa ka mida ah maalan an yabiica man talzamhu ljumcatu shay-an qof salaad jimca laga rabay inuu wax beeciyo bacda nidaa'iha athaani markii adinka labaad la gaaro adinka waad maaha calaa wajhin laa yubaax ariiqo aan banaanayn markuu sidaa u sameeyo dabcan hadalkan mithaalkan wuxuu aad i soo noqnoqonaya maxaa xanaabiladu masala aad bay ugu adag yihiin yani bimacnaa in qofka wax beeciyo halkaa marka waxaa soo gelaya maalan shaqadii laftirkeeda soo gelaysaa yani maalan bacda adaan athaani maanic baa jira marka halkaas maanic baa jira wlfaasidu kan faasidka ah luqatan waxaa loola jeedaa addaahibu dayaacan wa khusra wixii iska taga dayac ku taga fasad haddaan ku yara wuu khasaara waxaan way fasaadeen wasilaaxanna maa laa tataratabu aathaaru ficlihi calayhi raadadkiis samaynta isaga la samaynayo natiijada kasoo baxaysa inaanay meeshii dhacayn aanay soo baxayn cibaadatan kaana am caqdan ama cibaada ha noqda ama heshiis ha noqda falfasidu min cibaadaati maala maxaa lagu magacaaba cibaada haddaan ku yirahda fasid macnaheeda waa maxay maa laa tabra'u bihi dimatu qofka waxay dimadiisa ama nafsadiisu bari aanay ku noqonin walaa yasqutu bihi alabu alabkiina aanu ku dhacaynin kasalaati qabla waqtiha haddan waxaan tukaday salaad maqrib ma dhihi karaa salaaddi dhacday suurtagal ba macquul maaha idan hal bari'a dimmati laa lam tabru bacd maxaa salaad waqtigiis lama gaarin marka salaadan waa salaad faasid wlfaasidu min alcuquudi waxaa ka mid a ah, maa laa tataratabu aahaaruhu calayhi shay aan la oqoon baan kaa beeciyey oo amiladu aad bay u badan tahay fi lfiqh shay aad majhuul ah oo maalan hawadaa ku jira ama badda hoosteeda ku jira ama aan anigana arkin adna aadan arkin xataa aanan sifayn karin kaasoo kale marka waxaan leenaha baycas waa faasid wa kullu faasidin min alcibaadaati walcuquud wاshuruud wax kastoo faasida ama cibaadaad ha noqdeen ama cuquud ha noqdeen ama shuruud ha noqden fa inahu muxaram wey xaaraam wey lأna dalika min tacadii xuduud اllah maxaa yeele waa ka gudub iyo ka tallaabid laga tallaabay ilaahay sohdimihiisa iyo waاtikhaadi aayaatihi huswan iyo ilaahay aayaadkiisao jasjas laga dhiganayo waliana اnabiya salى اllahu alيyh waslm nebigana ankara calى man ishtaratuu shuruuطa laysat fi kitaab اllah nebigana waatuu ku diiday qolyo iyagu shardiyey shuruud aan kitaabka ilahay ku qornayn oo fakulu sharطin laysa fi kitaab اllahi oo ilahay subxaana wa tacala kitaabkiisa aanan ku qornayn shardi maaha wain kana miat shart waatuu nabiga salى اllahu alayh waslm marka uu yidhi amhiladan aad bay u badan tahay marka haddaba wاlfasidu wاlbaطilu halkan marka waxaan rabnaa inaan fahmno qaaciduuna siinaya qaacidadan wayna anfacaysaa fi kutub اlfiqi if meel walbaba marka la joogo hadda maantana waxaan lahayn waa fasid waa baطil ma kala saarin markaan hadalka sheegayn marka wuxuu leeyahay wاlfasid wاlbaطil bimacna waaxid oo isku mid ha kala duwan ila fi mowdiciin laba meel marka la joogo labadaa meel waa inaad fahamtid fiqiga hadduu ku yirah waxan waa fasid iyo waxan waa baطil inay ku kala duwan yahin lakin meel walbaba fasid dii le waa baطil baطil hadii waa fasid lakin laba meel alأwl fi اlإxraam ixraamka marka la joogo fafaraquu baynahuma way kala saareen culimmada biأna alfasida fasid maxaa lagu magacaabaa maa waطi'a fiihi اlmuxrimu waa haddii qofkii muxrimka ahaa ixraamka ku jiray hadduu galmoodo qabla taxallul اlأwali taxalulka awalka intaan la gaarin ka hor hadduu galmo la yimaado maxaan leenahay cibaadadiisa maxaan leenahay waa fasid laakiin walbaail maxaa lagu magacaabaa xajkiisu waa baail markaan leenahay maxaa waa maxay martada fiihi can islam hadduu islaam ka rido maxaa xajuhu baail iyo xajuhu fasid farqiga udhexey marka xajuhu fasid haddaan idhaahdo qofka kan galmuu la yimid taxalul awal ka hor haddaan idhaahdo xajuhu baailna wuu ridoobo wey fi nikaaxi marka la joogana fafaraquu baynahuma fasid maxaa lagu magaca bana alfaasida ma ikhtalafa alculamaau fii fasaadihi waxay culammadu isku qabteen wey inuu fasaadihi inaanu ahayn kanikaaxi bilaa waliyin hadday culammadu yidhahdaan hada nikaaxun fasid haddii la masaladaas mukhtalaf wey sida maalan in gabadhii la meheriyo weli la-aan waalbaatilna haddii la yidhahdo maa ajmacu calaa bulaanihi waxay culammadu ay isku waafaqeen inuu baatil yahay haddaan idhah nikaaxun baatil dood kama taagna wey maala ka nikaaxi lmuctadati gabar iyadu ciddo tirsanaysa weli cidday ku jirtaa dalqadii koowaad ama tii labaad weli ninkii hore kalama dhammaanin ninbaa iska mehersaday waxaan leenahay marka nikaaxaas waa baail nikaaxaasu waa nikaax baail marka raadadka maalan faasidka waa laga daba tegi karaa gabadhii bilaa weli oo kale weligiiba inta loo yeeran leeyahy arrinkaabaa dhacay marka eh, hala saxo laakiin ma waa in wixii dhan ka kacay noqdaan halkaasa farqi u dhexeeya marka haddaan ku nikaxa waa baatil bimacnaa nikaaxaas maba dhicin masinaba uma dhicin wey laakiin fasaadkii waa la xallin karaa oo ninka kan bilaa weliga guursaday belila-aan ninka guursaday wuxuu la yimid tasaruf fuduuli buu yimid isaga weli iska dhigi isagaa issameeyey halkaa marka waa in loo tago odaygii gabadha dha la yidhaahdo arrinkaasaa dhacay maxaa laga yeelay hadduu yidhaahdo waxba kama qabo hore usii socda uu sii cusboonaysa nikaax wuu shaqaynaya hadduu yidhahdaa maya yaa kuu dirsada hawshan soo celi wixii aad qaadatay nikaaxaas waa ka kaca marka faasidku waa masalada marka khilaafka halkuu ka taagan yahay khilaafku wuxuu ka taagan yahay taswiij haddii gabadhu ay thayib ay tahay inay ismeherin karto halkaa halka axnaaftu ay leeyihin bilaawadin wuu soconayaa qolada jamhuurtuna ay leeyihiin maya halkaa marka waa meesha culimmadu ay tilmaamaan fi lfiq haddaba waxaa baraarujin markaa mudan masaa-ishan eh, marka la joogo fi hada albaabi qofka inuu horta fahmo istilaaxaadka culamada waa muhiim walakin innagu way noo sahlan yihiin inaan dhaho waxaan waa fasid inaan waxaan waa batil inaan waxaan inaan idhahdo maalan kelimaadku way walidalika daal iyo iyo mukhti iyo musii iyo murtad iyo kelimaadku inay kala duwan yihiin oo kelimad wal meel bay leeda maxaa mid walba axkaam baa ka ratimaysa hadda batil iyo fasid Eh, runtii qofki marka la weydiyo waa laga inu laba kelmood si mutaraadif isu raaciyo lakiin mid wal xugum gaaray leedahay oo runtii in lagu baraarugo ay tahay halkaa waxaan ku istaagaynaa eh, qaybtii labaad wailaa hunaa wabillahi